رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli kitaabkii towxiidkaanu ku jirnaa ama fatxulmajiidka baabu qowli illaahi tacaala ilaaha sarreeya qowlkiisa ayuu baab u yahay uu yidhi alam tara ma aragtay rasuulkii allow ila aladiina kuwii xaggooda yascumuuna sheeganahaya annahum ayagu aamanuu inay rumeeyeen bimaa unsila ilayka wixii xaggaaga loo soo dejiyey inay rumeeyeen ay zacminayaanay sheeganayaan iyo wamaa unsila soo dejiya min qablika adi hortaada inay rumeeyeenna way sheeganayaan yuriiduuna haddana doonahaya an yataxaakamuu inay u xukuntamaan ila taaquuti taaquut taaquut inay u xukuntamaan ayay markaa rabaan qawaaniin iyo waxyaabo kale iyo wax allaala wixii sharci alla ka soo haray iyo taaquud iyo ibliis iyo shaytaan yay rabaan inay u xukuntamaan baabkaasaa markaa looga hadlayaa aayadda ayuu baab markaa u yahay yuriiduuna an yataxaakamuu ila ataaquuti maxaa ku xigay waqad umiruu an yakfuruu bihi waxaana la aqray inay ku kufriyaan taaquudka wayuriidu shaytaanu shaytaankuna wuxuu doonayaa an yudillahum inuu dhumiyo dalaalan baciidan dhumitaan fog oo xaqa ka yar haddii loo yidhaahda kaalaya wixii alla soo dejiyey u imaadoo u xukuntama rasuulka u kaalayo u xukuntama ra'ayta almunaafiqiina munaafiqiintii arkaysaa oo yasuduuna canka suduuda jeesasho kaa jeesanaya ee say xaaladdu noqonaysaa buu yidhi ilaahay hadday musiibo asiibto taasoo waxay gacmahoodu horumarsatay ah intaa kadibna ay kuu yimaadaan ayagoo ilaahay ku dhaaranaya dhahaya in aradnaa ilaa ixsaanan wa tawfiiqan annagu ma doonaynin ilaa wanaag iyo tawfiiq mooyaane annagu wax kale xaaladeenu ma ahayn waxaan raadinaynay aan u soconay waa in tawfiiq aan helno waa inaan wanaag iyo hawaab helno saa haddana ay yimaadaan oo ay saab ahaan buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala oy xaaladoodu sidaa markaa noqoto say xaaladoodu noqonaysaa xaaladaa haddii la gaadho arrinta haddii la gaaro say arrintoodu noqonaysaa buu ilaah yidhi subxaana wa tacaala baabkaasaa markaa looga hadlayaa aayaddaa ayuu baab markaa u yahay aayaddaas ayay baab markaa u tahay oo wixii loola jeego iyo sababihii ay ku soo degeen iyo arrinteeda markaa la tilmaamaya iyo wa qowluhu ilaahay qowlkiisa uu yidhi subxaanahu wa tacaala waidaa qiila haddii loo yidhaahda lahum ayaga laa tufsiduu waa munaafiqiintiiye ha fasahaadinina ha halaynina haddii loo daho laa tufsiduu fi lardi arlada ha halaynina ha xumaynina ha saa haddii la yidhaahdo qaaluu waxay leeyihiin inamaa naxnu muslixuuna waaba wanaajinaynaaye war kuwii wanaajinayaanba nahee see wax u halaynaynaa saasay markaa leeyihiin buu ilaah leeyahay subxaanahu wa tacaala qaaluu waxay odhanayaan inamaa naxnu muslixuuna ilaahay baa ku beeniyey oo yidhi alaa inahum hum lmufsiduuna hooya waa mufsidiin laakiin ma oga xaalada iyo xaqiiqdaysan markaa garanaynin iyo wa qowluhu ilaahay qowlkiisa uu yidhi ayuu baab u yahay walaa tufsiduu ha halaynina oo ha fasahaadinina fil ardi arlada bacda islaaxihaa wanaajinteeda kadib islaaxinteeda iyo markii la toosiyee la hagaajiyey kadib ha xumaynina qof arladu ay uga baahanta inuu islaaxiyo ma jirto ilaahay horay ayuu arlada u islaaxiyey subxaana wa tacaala horay ayuu u qurxiyey uu u wanaajiyey ha hallayn adiga ha hallaynin oo ha ka xumaynin oo ha ka fasahaadinin wa qowluhu iyo ilaahay qowlkiisa ayuu baab u yahay afa xukma aljaahiliyati jaahili xukunkiisa miyay yabquuna dalbayaan waxay raadiyaan ma inay jaahili u xukuntamaana waxay raadinayaan xukun jaahiliba afa xukma aljaahiliyati jaahiliya xukunkiisa miya yabaquuna dalbayaan buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala waman axsanu yaa kaga wanaag badan min allaahi ilaahay xaggiisa xukman xagga xukunka liqowmin yuuqinuuna qoom yaqiininaya qoom kasaaya oo yaqiinsan oo fahmaya xukunka ilaahay inuu yahay kan ugu wanaagsan yaa ka xukun fiican ila xaggiisa subxaana wa tacaala waman axsanu yaa kaga fiicanoo kaga wanaag badan waman axsanu min allaahi waman axsanu min allaahi ilaahay xaggiisa xukman xukm yaa uga fiican liqowmin yuuqinuuna oo markaa yaqiinsan can cabdullaahi bni camr can cabdullaahi bni camar ana rasuul allahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi laa yu'minu ma rumaynin iimaan dhammaystiran oo kaamila lagama helin axadukum midkiin xataa yakuuna ilaa uu ahaada hawaahu hawadiisu tabacan mid raacdo hawadiisa iyo duuqiisa oo dhan waa inuu raacaa limaa ji'tu bihi wixii aan la imid ilaa qofku heerkaa uu gaaro in dhammaystiran ma laha iimaan buuxa ma laha iimaan khayr badan ma laha oo iimaankiisu waa naaqis ilaa wuxuu rasuul ku yimid uu la yimid hayadiisa oo dhan ay markaa raacdo qaala naawiy wuxuu yidhi xadiidun saxiix xadiidku waa xadiid saxiix ah ruwaynaa ruwaynaahu waxaan ku warnay fii kitaabi alxuja biisnaadin saxiixin isagoo sanad saxiixa ah sanad saxiixa asagoo ah ayaa saa loogu wariyey sidaa darteed xadiidku wuxuu tilmaamayaa qofku inuu iimaan dhammaystiran lahayn inuu iimaankiisu buuxin inuu iimaankiisu kaamil ahayn ilaa ay mafsadiisa ka raacdo wixii rasuulku la yimid sala allahu calayhi wasalam wa qaala ashacbiyu shacbi wuxuu yidhi kaana bayna rajulin nin oo min almunaafiqiina munaafiqiinta ka mid ah ayaa beynkiisa waxaa ahaa iyo rajul nin oo min alyahuudi yahuudda markaa ka mid ah khusuumatun doodbaa ka dhexaysay fa qaala alyahuudiyu yahuudigu wuxuu yidhi nataxaakamu aan u xukuntanno ilaa muxamadin moxamed xaggiisa muxamed aan u xukun xukuntanno carif wuxuu ogaa ee uu aqoonsaday annahu nebi muxamed laa ya'hudu inuusan qaadanaynin alrishwata laaluush nebi muxamed rishwa ma qaato xukunkuu u kala sameeyaa ilaahay baa amray diinkooda ku xukmi bilxaq iyo cadaalad xaaladdaasaa marka waxay keentay inuusan nebi muxamed rishwa qaadanin yahuudigu wuxuu ogaa xaaladda saa darteed buu yidhi axmed u tegaynaa wa qaala almunaafiqu munaafiqi waa uurkugaalihii waa kii afka inta iimaanka ka sheegtee dadka la tukada haddana uurka iyo caloosha ka micib la taxaakamu waxaan u xukuntamaynaa ila alyahuudi waxaan u xukuntamaynaa yahuudiga xaggiisa nin magaciisana loo tilmaami doono sida riwaayadaha qaar ay tilmaamayaan ninkaasaan u tegaynaa buu yidhi licilmihi waa ogaanshihiisa annahum ayagu ya'khuduuna inay qaataan arishwata maamuush wuxuu u leeyahay ninkaasaan aadayna iyo yuhuudda xaggooda rishway qaataan faitafaqaa waxay ku waafaqeen oo ay isku afgarteen an ya'tiya inay u tagaan kaahinan faallow oo fii juhaynata juhayna u dhashay nin faallow ah oo dhulka wax ku dhigdhiga oo weliba reer juhayma ah ayay ku itifaaqeen inay u tagaan fayataxaakamaa ilayhi labadooda xaggiisay u xukuntameen kaahinkii fanasalad markaasaa waxaa soo degtay alamtara ma aragtay ila aladiina kuwii xaggooda yazcumuuna sheeganahayay aayadaasaa markaa soo degtay saba soo akhrinay oo kalaba aayaddii aan hadda soo akhrinay saasay markaa ku timin oo saasay mar ku soo degtay waaye waqiila waxaa kaloo la yidhi nasalad way degtay aayadda nasalad waxay ku soo degtay fii rajulayni laba nin ikhtasamaa dooday oo markaa murmay faqaala axaduhumaa midkood wuxuu yidhi nataraafacu waxaan u kor yeelanaynaa oon u bandhiganaynaa doodeena ila alnabiyi nebiga sal allahu calayhi wasalam wa qaala alaakharu kii kalena wuxuu yidhi ilaa kacab ibni lashraf ayaan u bandhiganaynaa oon doodeena u sheeganaynaa kii labaadna saasuu markaa yidhi uma intaa ka bacdi taraafaca waxay u soo kor qaateen oo ay u soo bandhigteen doodeedii ilaa cumar ibni alkhataabi radia allaahu canhu fadakara wuu u sheegay lahu cumar axaduhumaa labadii nin ee murnahayay midkood ayaa alqisata qisadayooga sheegay say u dhaceen iyo meeshay rabeen inay tagaan iyo meeshii ay u xukuntami rabeen kadibna ay asagu markaa u yimideen kiibaa cumar loo kor yeelay oo loo sheegay fadakara wuu xusayniinkii lahu cumar baa axaduhumaa labadoodii mid ka mid ah alqisata uga sheekeeyey faqaala cumar wuxuu ku yidhi liladii kii lam yarda aan ku qancin raalina aan ku noqon birasuulillaahi rasuulka alla in qadiyadda loo geeyo oo loo rafacayo xukunka nebiga ayuu ku yidhi akadaalika saas miyaa ma sida la sheegaayo inta lagu yidhi nebigaan u tegaynaa oo aad diidaad tidhi maya kacab bin ashraf baan u tegaynaa saas miyaa xaaladdu akadaalika saas miyaa qaala nacam haabuu dhacay fadarabahu wuu dhuftay bisayfi rag buu ku dhuftay faqatalahu wouna dilay waa markaa dilay saasuu markaa tilmaamayo xaaladaasuu markaa sheegay kacab ibna ashraf waa nin qatlad iyo qiso aad yaad u dheer markaa leh saa darteed baa wuxuu ka mid ahaa dadka waxgaradkii aqoonyahanada yahanada markaa ka mid ahaa saasaan samaynaa oo xaaladaasaan ku falnaa qofka aan xukunka nebiga raalli ku noqonin saa darteed waxaa la rabaa dadku inay aada ugu dadaalaan ay rabbi subxaanahu watacaala xusuustaan xukunka ilaahayna ay raalli ku noqdaan kana doorbidin waxyaabaha kale ee ka soo haray ee xukunnada ah baabu man manbuubaab u yahay jaxada inkira ama diida shay-an shay oo min alasmaa'i magacyaalka alle ka mid ah iyo wasifaati sifooyinka alleh iyo wa qowlu llahi tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi wahum yakfuruuna biaraxmaan ayagoo raxmaanka ku kufrinaaya wahum yakfuruuna biaraxmaani macnaha baaba man jaxada qofkii inkira oo diida ayuu baab u yahay shay-an waxoogaa oo min alasmaa'i magacyaalka alle iyo wasifaati sifooyinka alle markaa ka mid ah iyo sifooyinka ilaahay markaa ka mid ah kaasuu markaa baab u yahay oo in magac ilaahay la inkira inay mamnuuc tahay sifooyinka ilaahayna in la inkira ay markaa mamnuuc tahay wa fii saxiixi اlbukhaariy saxiix albukhaari waxaa ku jiray qaala caliyun cali inuu yidhi xadifuu u sheega oo uga warrama annaasa dadka bimaa yacrifuuna waxay anayaan caqligooda inaad fiirisaan ood koontarooshaan wixii ay qaadan karta marba in kushuba shuba ma waxaad doonaysaan an yukadaba allaah ilaahay inuu la beeniyo iyo wa rasuuluhu inay ilaahay iyo rasuulkiisa beeniyaan miyaad markaa rabtiin dadka u sheega waxyaabaha ay fahmi karaan dadka meesha jooga ee cilmiga la barahayo mustawahooda in la fiiriyo way wanaagsan tahay dadaa aada ugu xeel dheer oo waxay ka hadlaan dadka meesha jooga cuquushooda waxay qaadan karto diinta lagama celinayo laakiin waa la kobcinayaa laa ilaaha ila allah saddex iyo toban sana saxaabada la barahayay waa laa ilaaha ila allah kadib baatuu gacanha naga gooyo iyo khamriyaan la-adan iyo xaalad noocaasa markaa timid waa markay leelisneen laakiin aydanba laa ilaaha ila allah aqoonin oo rabbi sida loo aabayo aysan kasayn oo ilaahay iyo ayagaba xiriir ka dhaxaynin sida loogu bilaabo waxyaabo kale waa ma jirto sidaa darteed buu cali odhan jiray dadka u sheega waxay garan karaan oy maskaxdeedu qaadan karto ma waxaad baran in ilaahay iyo rasuulkiisa la beeniyo oy markaa inkiraan wa warawa cabdirasaaq wuxuu ka wariyey can macmarin can ibni taawuusin can abi annahu ibna cabaas ayaa ra'aa wuxuu arkay rajulan nin inta odba xumaanayo bararayo ka xumaanayo ka aamafoonaya lamaa samica markuu maqo xadiian xadiid oo can ilnabiyi nebiga xaggiisa ka yimidoo fi sifaati sifooyinka ka hadlaaya muxuu saa u noqonayaa istinkaaran lidaalika inkiritaan arrintaa wuu inkiraayo fa qaala wuxuu yidhi maa faraq maa faraqu haaulaa'i kuwani faraqoodu muxuu yahay arrintooda iyo ujeeddadooda maxay tahay yajiduuna helahayaa riqatan riqa iyo cala aljilaac baa muxkam yihiin kitaabka muxkamka xaggiisa marka la gaaro oo wayahlakuuna cinda mutashaabihihi mutashaabihiisa marka la gaarana halaagsanaya maxaa xaalkoodu yahay qur aankuna may wada aaminaan sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala huwa aladii anzala waa allah korkaaga ku soo dejiyey aayana ummu alkitaab wa ukharu mutashaabihaat faama aladiina fii quluubihim zaygun fayattabicuuna maa tashaabaha minhu ibtiqaa'a alfitna wada ta'wiilihi wmaa yaclamu ta'wiilahu ila allah buu dhaa ilah subxaana wa tacaala waalraasikhuuna fi lcilmina waxay leeyihiin aamanaa kullun min cindi rabbina waa rumaynay mutashaabiha iyo muxkamkaba dhammaan allaabtiisuu ka ahaaday aad baa loogu halaagsamaa meesha meesha dad badan baa ku halaagsanaa sidaa darteed baa qur'aanka muxkam iyo mutashaabih uu yahay wax allaala wixii mutashaabih ah ilaahi subxaana wa tacaala gacan buu leeyahay rabbi subxaana wa tacaala saasuu ahaaday carshigiisuu ka koreeyaa xalad badan oo noocaasa markaa jirtoo dadka gobolka mid ah markay maqlaan diidayo inkiraayada diidayo markaa inkiraaya tan saasaa laga wadaa xaaladaas saasaa loola jeeda tan gacan lagama wadee quwad baa laga wadaa tan saas laga wado raxmad baa laga wadaa ilaahii baa tilmaamay subxaana wa tacaala nebiga sidii loo soo dejiyo noogu keenay waa inaad sidooda u qaadato oo sidooda u dhahdo oo sidooda u rumayso oo sidooda uga bedelin laysa ka midlihi shay marka miilkiisa waxba markaa ma aho wax u dhigma ah, ma jiro samiic basiira waa ilaah subxaana watacaala tacaala maqalkeenoo kale ha qiyaasani ilaa subxaana wa tacaala waa bal yadaahu mamabquus waxay leeyahay laba gacmood oo mabsuuqataan ahoo la fidiyey yunfiqu kayfa yashaa raxmad iyo quwad iyo kal iyo saasaa macnuhu dhacaa markaa ninbaa uu arkay ninkaasoo aad u xumaanaya xadiid markuu maqlo oo sifaatka ka hadlaaya sababta maxay tahay wuu inkirsan yahay saa hadhihin buu leeyahay maxaa xaalkoodu yahay maxay ku kala duwan yihiin kuwan oo mar allaala marka muxkamka la akhriyo aayadahaasoo ee xukunka ka hadlaaya riqay helayaan way jilicsanaanayaan waa u dhaganagulmug yihiin mutashaabiha markii la gaaro saha wayahlakuuna cinda mutashaabihihi nisaabdiisa marka la gaaro idan waxaa la rabaa dadkaa ah hor wanaagsan sidii ay ku tageen oo kale in markaa lagu tago waxna aan la ta'wiilinin oo waxna saasaa loola jeedaa aan la dhihin oo waxba aan markaa laga boodine ilaahay sida uu markaa isugu sifeeyey kitaabkiisa markaa loogu sifeeyo sida uu iska anfiyey looga anfiyo sida uu waxyaabo kale u tilmaamay sida uu wax u tilmaamay in markaa ilaahay loo qaato subxaanah wa tacaala walamaa goortii samicat qurayshun quraysh ay maqashay rasuul allaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam oo yadkuru xusaya alraxmaana raxmaan xusaya ankaruu daalika way ku inkireen way ku diideen faanzala allaahu ilaahay baa soo dejiyey fiihim dhexdooda wahum yakfuruuna biraxmaani raxmaan bay ku kufrinayaan raxmaan ayay markaa ku kufrinayaan sulxudaybiya qoraysh markii la kala qoranayay heshiiskii haadaa maa saalaxa calayhi muxamed oo rasuulullah ah mushrikiintii maxay dhaheen haddaan ognahay oo aan rumaysan kula dagaalami lahaynba mana ku dulmin lahayn laakiin qor haadaa maa saalaxa calayhi muxamed ibni cabdillaah raxmaan bay inkireen ilaahay bay markaa macnaa waxay inkiraan rasuulkii ilaahay bay inkirayaan rasuulallah bay markaa diidan yihiin maxamed cabdulaahi ayaa naqaanaaye kaas qor saxaabada rasuulku waxay dheheen noo dhaaf rasuulkii allow kuwaan rasuulnadaada inkiraayo aan la dagaalanne laa buu dhahay rasuulka maya dhaafa walaakin uktubuu kamaa yuriiduuna say doonayaan u qora xikmad baa u muuqatay waxii baa lagu hagaayey ilaahay baa dusha kala socdoo ka ilaalinayey tallaabo kastou qaadayana ilaahay baa u tilmaamaya subxaana wa tacaala oo qorasay rabaan markii la qoray bismillaahi araxmaani araxiim qoraysh waxay yidhaahdeen ama araxmaan raxmaanka aad sheegayso falaa nacrifu maba naqaanba annaga raxmaanka aad sheegayso maba kasaynaba ahlujaahili waxay qori jireen biismika allaahumma saa qor bay dhaheen saa qor ayay ahayn oo haddii aad rabto heshiiska inuu socdo waxaad qortaa biismika allaahumma laakiin raxmaankaan maba naqaanba qul idcu allaaha aw idcu araxmaan ayanmaa tadcuu falahu alasmaa'u alxusnaa aayaddaas ilaahay wuu tilmaamay subxaana wa tacaala waidaa qiila lahum isjuduu lilraxmaan raxmaan u sujuuda haddii la dhaho qaaluu waman raxmaan raxmaankuwa kumay leeyihin anasjudu limaa ta'muruna waxaadna amraysa iskaga soo sujuudaynaa annaga wazaadahum nufuura carabay bay u siyaadisayba markii ma aha magacyada ilaahi asmaa'da allah sifaatka allah in la inkiro aad bay markaa u xun tahay wahum yakfuruuna biraxmaan baa soo degtay mar allaala markiisaa loo qoray oo la qoray bismi illaahi araxmaan araxiim waxay dhaheen raxmaan waxay yidhaahdeen raxmaan la qori maayo mada naqaanba raxmaanka wahum yakfuruuna biraxmaan qul huwa rabbii laa ilaaha ilaa huwa saasuu markaa ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala dan wax kasta sida ay yihiin ha loo rumeeyo baabu ilaahi tacaala yacrifuuna nicma uma yunkiruunaha wa aktaruhum alkaafiriin baanu ka bilaabi doonaa bas meesha haynoo joogto bilahi towfiiq wallahu subxaana wa aclam